alxamdu لله wsalaatu والسلام calaa rasuuli الله وعلى آله وأصحابه أجمعين maanta biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaynu bilaabi doonaa kitaabkii afraad ee ka mid ahaa kutubta maadada caqiidada ee muqararka ku ah addowra ata'siiliya bimasjid rashiid waa kitaabka la idhaahdo kashfu shubahaat kitaabkan waxaa alifay oo qoray asheikhu اlimaam اlmujadid moxamed bn cabdilwahaab raximah اllahu tacaala mowduuciisuna waxa uu ka muuqdaa ciwaankiisa iyo magiciisa waa shubahaad lagu soo arooriyey towxiid اlcibaada adiladiisa iyo hadalkii uu ka hadlay sheekhu raximah اllahu tacaala ee cuskanaya kitaabka iyo sunaha iyo hadalkii salafkiiyo a'imadii ka horreeyey markii ay faaftay addacwatu ila atawxiid ayay shubahaadkani yimaadeen waxaana muhima dalabatulcilmigu inay fahmeen waaqicii ay ka soo dhex baxday dacwatu alimaam maxamed bn cabdilwahaab raximah اllahu tacaala waaqaca si la fahmaa wuxuu fududaynayaa inaad fahamto dacwadda iyo tallaabooyinkii ay qaaday iyo mawaaqiftoodu inay ahaayeen kuwa sax weliba halkii sheekhu uu ku noolo oo ahaa bilaadu najdin oogada jaziirat lcarab waxay ahayd meel shirkiga sariixa ee cadi aada iyo aada ugu faafay jahliguna aada iyo aada ugu batay waxyaabaha uu sheegay sheekh cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan waxaa mid ah in laba nin oo weliba cilmiga uu midkoodu ku abtirsado oo reer zabiida inuu midkoodka kala weydiiyey oo kii caalimkaa la weydiiyey oo lagu yidhi ahlu طaa'if yacrifuuna bna cabaas walaa yacrifuuna allah reer طaa'if waxay yaqaanaan cabdullaahi bna cabaas ilaahay si saxa uma yaqaanaan markaasaa kii cilmiga uu ku abtirsanaya u nisbe sheeganaya wuxuu yihi macrifatuhum libni cabbaas kaafiya mar hadday ibnu cabbaas garanayaan intaas ayaa ku filan macnuu waxa weeyaan ibnu cabaas baa iyagana ilaahay u yaqaan ibnu cabaas bay ilaahay subxaana watacaala u marayaan hadday doonaan ilahay inay wax weydiistaan ibnu cabaasu marka hore baryayaan ibnu cabaas waa markaa ilaahay yaqaan ilaahay baa baryadooda ah, ibnu cabaas baa baryadooda ilaahay u gudbinaya ibnu cabaas bay shafaaco weydiisanayaan isagaa ilaahay subxana watacaala uga shafeeco qaadaya oo ergo uga noqonaya waa tusaale unkaasi laakiin alictiqaadu fi lmakhluuqaat ha noqdaan axyaa ama jamaadaad ha noqdaan ha noqdaan kuwo markaa nool oo ruuxda ku jirta ama kuwo geeriyoodo dhintay ha noqdaan arrin aad iyo aada u faaftay ayay ahayd kadibna sheekhu wuxuu dadka ugu baaqo ugu yeedhay ila tawxiid alkhaalis sidaa kutubtiisaba ka muuqata dacwadiisu waxay ahayd intaa kutubta ku taalla ayay ahayd intaasina waa caddahay arrintaa xukunkeedu waa sidaa daliilkeeduna waa aayaddan waa xadiidkan iyo tafsiirkii selafka oo la raaciyo oo muu la iman sheekhu shay markaa jadiida oo cusub kitaab tawxiid intii aynu dhiganayna waxaynu aragnay masaa'ilu kitaab tawxiid ku qoray inaanay ahayn masaa'il tafarada biha sheekh masale kastaaba ay tahay mas'alo salafkii iyo aimadii ka horeeyey bal almadaahib alfiqiya alarbaca aimadoodii inay waxa weeyaan ay ay hore ay u sheegeen sheekhu markaa wuxuu ku sameeyey muu ahayn ikhtirac iyo ibtidaa wuxuu ahaa idhaar iyo ibraaz muujin ayuu muarinka noocaasi uu ahaa waynu arki doonaa masaa-isha ay mushrikiinta iyo khuraafiyiinta muta-akhiriinta ay aadka ay uga qayliyaan waxaa kamida ah masaladii nagu soo martay alqawaacid alarbaca oo ah in mushrikiintii carbeed ee waktigii nebiga ilaahay uu soo diray joogay ee noolaa inay asal u ahayd inay rumaysnaayeen ilaahay subxana wa tacaala rabbinimadiisa waa masaladii alqawaacid arbaciin kuso marta kitaabkana waa kusoo noqon doonta masalada aada bay uga qayliyaan sababta uga qayliyaanna waxay tahay leanna masalada umuur baa ku dhismaysa mar haddee ilaahay rabbinimadiisa rumaysnaayeen fima kaana shirkum shirkigoodu muxuu ahaa jawaabtu waxay noqonaysaa nusuustana ku cad ana shirkahum kaana fi tawxiid alcibaada shirkigoodu inuu galay cibaadada qaabku u galayna inay ahayd inay ilaahay cid aan cibaadaad u yeeleen sida qaacidada kaleba sheekhuu ku sheegay alaban lishafaacati wاlqurba iyagoo aan aaminsanayn cidda ay caabudayaan inay yihiin mustaqiliina bالnafci wاldur aw mustaxiqiina lilcibaadati bidaatihim ee waxay u caabudayaan ay ahayd inay ilaahay subxaana wa tacaala ay u dhoweeyaan ay uga shafeeco qaadaan intaa marka la fahmo natiijadu waxay noqonaysaa shirkiga xaqiiqadiisu inay tahay waa shirku fi lcibaada jaclu shay min alcibaadaati ligayr illah ciddaa rabbinimaha laga ictiqaado ama yaan laga ictiqaadin hala ictiqaado anahu mustaqilu biاnafci wاtaأhiir waxtarka iyo saameynta inuu la gaar yahay ama yaan la ictiqaadin shirku fi lcibaadati inuu yahay mujaradu jacli shay min alcibaadaati ligayr illah wax kalaba yaanay raacin taasina waa ta ay ku sugan yihiin mushrikiinta mutaahiriinta ay qaacidadaas sababtay ula dagaalamayaan waxay tahay lannahu marka qaacidadaasi ay ku sugnaato bilkitaabi wasunati wabikalaami salafi alummati waman jaa bacdahu min alculamaa min almufasiriin walmuxadisiin wlmuarikhiin waxaa caddaanaysa shirkiga xaqiiqda shirkigu inay tahay waxa iyagu ay ku jiraan oo cibaadaadkii sida baryadii iyo gawracii iyo kuwa la halmaala ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn oo min alaxyaa aw ilamwaat in loo yeelo marka shirkigii waa ku caddaanaya waxaan uga jeedaa un inan qaacidada sharaxaadda ugama jeedin waa inoo soo socotaaba horena waynu soo mareen waxaan uga jeedaa qaacidadaasoo kale waxay ka dhigaan inay tahay arrin uu ikhtiraacu hal abuurtay asheekh maxamed bin cabdilwahaab raximah llahu tacaala xaqiiqaduna sidaasi maaha aada bay uga fog tahay laga soo bilaabo saxaabadii rasuulka la soo mariyo taabiciintii itbaacu taabiciin aimadii ka dambeeyey haddii la eego kutubta taariikhda haddii loo noqdo kutub tafsiir haddii loo noqdo kutub shuraax ilxadiid intaba way ku taallaa qaacidadaa macnaheedu waa mushrikiintii waktigii nebiga joogay inay qirsanaayeen ilaahay subxana wa tacaala rabbinimadiisa xataa kutubta fiqiga ee fiqu shaaficiya qaar ka mid a ah, ayay saas ay ugu taallaa anahum kaanuu yuuminuuna birububiyat illah wayushrikuuna fii cibaadati inay ilaahay rabbinimadiisa guud ahaan rumaysnaayeen shirkigooduna inuu ahaa fii sarfi alcibaadati wa jacliha ligayr illah marka waxay caddaynaysaa jahligooda markay leeyihin maxamed bin cabdilwahaab baa masaaisha noocana ee tawxiidka ku saabsan isaga ayaa bilaabay dadkii hore ma aqoon waxaanaynu tarkiisine tarkiisina doonaa dalabatulcilmiga iyo mudarisiintana aan kula talinaya masaa-ishan uu imaamku sheegayo iyadoo daliilku uu kaafi yahay laakiin si kuwaa loogu ilzaamiyo aimada hortii yihi had iyo jeeraale dadka in loo sheego say u caddaatay inaanay ahayn wuxuu isagu ikhtiraacay oo hal abuuray ay tahay masaail waxa weeyaan culimadu weligeedba sidaa ay uga hadli jireen masaladana si gaara ah insha allahu tacaala adiladeedana waa sheegi doonaa baxfi ay qoreen bacdu طalabati اlcilmi oo kooban oo ilaa sideetan naqli oo saxaabadii kasoo bilaabmaya ay ku qoreen nuquushaasoo dhammaanteedba shaahid u ah asal iyo marjicna u ah hadalka sheekha insha allah isagana waan waan la idiin soo diri doonaa si aad u akridaan oo aada uga faaideysataan waayo kitaabkan eh, sheekhu wuxuu ku magacaabay kashfu shubahaat magacaasi inuu yahay magaca kitaabka waxaa sheegay gayru waaxid min abnaa'i wa axfaadihi wa talaamidatihi kuwo badan oo kamida inamadiisii iyo kuwa awooga u ahaa iyo ardaydiisii sulaymaan ibn cabd waa xafiidkiisii weeyaan waana ardaygiisi taysiiru casiiz alxamiidka oo ah kitaabka uu ku sharaxay kitaabu tawxiid in badanna aynu wax ka soo naqilnay safxada laba boqol wuxuu ku yihi walaakin licubaadi lqubuuri calaa hada shubahaat kuwa xabaalaha caabuda shubahaad bay masalada kusoo arooriyeen dakara almusanifu oo alimaam axamed cabdilwahaab kaiira minha fi kashfi shubahaat kitaabkan magaciisa inuu kashf shubahaat yahay ayuu sheegay sulaymaan ibnu saxmaan kitaabkiisa adiya shaariq wuxu uhi nacam صanafa الshayku raximah اllahu tacala kashfa shubahaat wadakara aladilata min alkitaabi wالsunati calى buطlaani ma awradahu acdaء اllahi warasuulihi min الshubahaat cabdiraxmaan ibnu xasan oo isna xafiidkiisii iyo ardaygiisiina ah fi lmaطlab اlxamiid wuxuu ku yihi markuu isagoo radinaya shubha shubahaadka mushrikiinta mutaahiriinta kamida wain kaana shaykuna qad raddaha fi kashfi shubahaat lakin katabna radda calayha calى sabiili اlاkhtisaar buuri wuxuu sheegay sheekhiisa sheekh maxamed cabdiwahaab uu ujeega ujeeda awowgiia sheekh iyagaaba kan shubahaadka ku radiyey laakiin si soo soo koobisa ay ku jirto ayaan shubhadaa u radiyey buu leeyahay kadalika ibnu khanaam oo ah muarikii dacwaddan kitaabkiisa taarikhda taarikh ibnu hanaam la idhaahdo juska koowaad saxada koob iyo sagaashan kitaabkaas magaciisu inuu sidaa yahay imaamkuna inuu qoray ayuu sheegay waxaynu yaro sharaxaynaa mufradaatu cinwaan ilkitaab oo wuxuu ka kooban yahay kitaabka ciwaankiisu laba kelmadood kelmadda koowaad oo kashfi ah iyo kelmadda labaad oo ah shubahaat ka waa mudaaf iyo mudaaf ilayh kashfigu fii lugati اlcarab wa idhaaru shay wa rafcu maa yuwaariihi wa yuaiih idhaaru shayi wa rafcu maa yuwaariihi wa yuqaiih waa shayga in la muujiyo oo wixii markaa qarinaayee daboolayey laga dulqaado taasaa kashfi la hahdaa waa orta tusaalahaan kashaftu can iطacaam macnaa daboolkii baan ka qaaday wey wixii qarinaye ku daboolnaa ibnu faris ayaa fii mucjabi maqaayiis luqa sidaasi ku sheegay wuxu uhi waa aslun saxiixu yadullu calaa suruwi shay can shay kathawbi yusra can ilbadan ay rafcu shay can shay sida marada jidhka laga qaado kale wayuqaalu kashaftu thawba wa gayrahu wayuqaalu kashaftu thawba wagayrahu akshifu kadalika araqib asfahani kitaabkiisa mufradaat quraan wuxuu ku ui yuqaalu kashafa amahu qaala tacaala wain ymsaska allahu biduri falaa kaashifa lahu ila hu iyo laqad kunta fi gaflati min hada fakashafnaa canka iaaka rafacnaa canka yani ma yuqaطi qalbaka aman yujiib lmudara ida dacaa wayakshifu su waqowlu ywma yukshafu can saaq aayaadkaasuu keenay kadibna wuxuu yihi qiila asluhu waa aayadda yowm yukshif can saaq qaamat ilxarbu calaa saaqin ay dahrat kelmadda labaad kelmadda waynu fahnay kashf macnaheedu inu yahay muujibta shayga iyo wixii daboolaya in laga dulqaado kelmadda labaad waa ashubahaat waa jamac mufradkeeduna waa shubha shubha maxaa la idhahdaa fi lugati alcarab والأمر المشkل الذي يkتلط ويلتبس بغyره الأمر المشkل الذي يkتلط ويلتبس بغayره waa arinka markaa فahمkiisu adkaado ee شhay kale ku dhex darsama oo isku dheh isku dheehmaan oo la kala saari waayo ama kala saaristoodu ay adkaato ayaa شhuبهة carabi ay utaqaanaa ولهذا بن منظور الإفريقي في لسان العرب وxuu ku yihi وqال الlيث المشhتريات من الأمور المشhكiلاaت وتقuل شhبهت عalya yا فuلان إdا khلط عalayk heblo arinka waad iskaga kay dartay wayaan manheedu واشhتبه الأمر baa la hahda إda اkتلط واشhتبه عalaya شhayء ba la ha وتقuل أشhبه wa anta milhu fi الshabh wataqulu inii la fii shubhati minhu wakadalika ibn faris fi mucjam maqayis luga saas ayuu ku sheegay qala الraziyu fi mukhtaar الصixaax washubhatu waa aliltibaas waa in shaygii shaygii ku dhex darsamo oo la kala saari kari waayo wlmushtabihaatu min alumuuri wa almushkilaat marka shubhadu fi luqati اcarab maxay noqotay almru اlmushkil aladi yakhtaliطu wayaltabisu bigayrihi ayay carabi shubha u taqaana culimadu isilaaxan bay kelmaddan u isticmaaleen maxaa shubha culimadu ay u yaqaanaan musanifkuna hadda uuga jeeda waxaa la ma yaltabisu fihi اlxaqu biاlbaطil ma yaltabisu fihi اlxaqu biاlbaطil fayudanu اlbaطilu biha xaqan fayudanu اlbaطilu biha xaqan waxaa shubha la yidhaahdaa waxaa xaqa iyo baadilku inay isu ekaadaan oo la kala garan waayo keena shubhaduna waaba sidaaba qofka waxay isaga ekaysiinaysaa shubhadu xaqi iyo baailka fa yudanu lbaailu biha xaqan shubahadu waa waxa sababtii wax baaila xaq loogu maleeyo wax baaila ayaad u qaadanaysaa inuu xaq yahay waxa sababe keenayna waa shubha weeye maa yaltabisu fiihi اlxaqu biاlbaطil fayudanu اlbaطilu biha xaqan wax kasta oo xaqa iyo baaطilka dadka isaga eekaysiiya oo keena baaطilkii inuu xaq ula muuqdo xaq ay u maleeyaan ayaa shubha la idhaahdaa almanaawi fi اtawqiif calى muhimaati الtacriif wuxuu ku yihi ashubhaةu adan اlmushtabih bاlcilm ذkrhm aبوالبقاء وqاla bعضهm الشhubهaة مuشhaabahaة الحaqi للbaطل in qofka xaqii baطil uu la ekaado xaqii baطil loogu sawiro ama baطilki waa inu xaq ula ekaado o baطilki xaqi loogu sawiro muشhaabahaة الحaqi للbaطل والbaطili للحaq muشhaabahaة الحaqi للbaطل waa inu xaqi baطil qofka ula ekaado والbaطili للحaq baطilkina inu xaq ula ekaado min wajhin idaa xuqiqa nadaru fiihi dahab laakiin waa sida qofka ay ula muuqatay uune xaqiiqo maaha oo haddii arrinta la xaqiijiyo oo loo fiirsado ishtibaaha noocaasi meesha wuu ka baxayaa oo baadilkii xaqa loo ekeysiiyey inuu baadil yahayba caddaanaysa xaqii baadil loo ekeysiiyeyna inuu xaq yahayba caddaanaysa sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yihi isagoo shubhada qeexaya kitaabkiisa tadwiyada الshubهة alati yadil biha bعض الناas wahiya ma yشhtabihu fiha الxaq والbaطل waa waxaad sababay in xaq iyo baطilka ay isu ekaadaan oo xaqii baطil loo maleeyo ama baطilkii xaq loo maleeyo oo shubhada ama xaq baa dadka lagaga shaki gelinayaa oo baطil inuu yahay loogu sawiraya ama baطil baa dadka lagu hodayaa inuu xaq yahay loogu sawiraya wahiy ma yshtabihu fiiha alxaq wاlbaطil ibn اlqayimna wuxu yhi ashubhatu waa ashukuuk alatii tuuqicu fi ishtibaahi اlxaqi bilbail waa shakiyada sababa qofku xaq iyo baailki inuu kala garan waayo fayatawaladu canha alxayratu wاriiba waxaana ka dhasha shaki iyo wareer ayaa ka dhasha waxaa kaloo uu ku yihi miftaax daar sacaada washubhatu waaridu yaridu cala alqalb shubhadu horta maxalka ay ku aroortaa inuu qalbiga yahay buu caddeeyey yaxuulu bayna wa bayna inkishifa inkishaafi alxaqi lahu qalbiga saameynta ay ku leedahayna waa maxay waa inuu xaqii u muuqan waayo qalbiga famataa baashara alqalba xaqiiqat اlcilmi lam tuahir tilka shubhatu fiih maxaa dawo ka ah cilmiga saxda baa dawo ka ah oo haddii qalbiga cilmi saxi uu ku jiro shubhadu ma saamaysa buu ihi bal yaqwى cilmuhu wayaqiinuhu biraddiha wa macrifati biطlaaniha markuu cilmigii uu lahaa uu isticmaalo shubhadii uu ku radiyo uu ku buriyo waxa sii siyaadaysaba yaqiintiisi iyo rumaysnaantu xaqa rumaysnaa wamataa lam yubaashir ay alqalba xaqiiqat اlcilmi bاlxaq wamataa lam yubaashir xaqiiqat lcilmi bilxaqi qalbahu qadaxa fiihi shak qadaxat fiihi shaka wamataa lam yubaashir xaqiiqat lcilmi bilxaqi qalbahu waa marka aanu qalbigiisa cilmi ku jirin cilmiga xataa madaahirtiisi ma xaqiiqadiisi aanay qalbigiisa taaban qadaxat fiihi shak shubahadu qalbiga waxay ku dhalisaa shaki biwali wahla marka koobaad shubahada uu maqlaba xaqii uu haystay buu ka shakeeya ama wuxuu baadil u aaminsanaa u baadilnimadiisa ka shakeeya fain tadaarakahaa wailaa amhaaluha xataa yasiira shaakan murtaaban hadduu markiiba isgaadho oo shubhadaasi uu iska daweeyo ee markaa waa waxaa loo rajaynayaa badqab iyo badbaado haddii kale oo istirsaal uu ku sameeyo shubahaadka iyo tatabuc iyo tawasuc inuu sii dabagalo way iska daba imanaysaa oo shubahaad kale u yeedhanaysa oo qofka qalbigiisa soo weerara ilaa marka dambe qofku uu noqdo shaakan murtaaban mid xaqiiba ka shakisan marka alimaam axamed cabdilwahaab markuu le ka shubaha shubahaadka muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa maa yajcaluhu ahlu lishraaki ma yajcaluhu ahlu lishraaki daliila lahum calى mukhaalafatihim almutacaliqa bitawxiid اluluhiya wuxuu uga jeedaa waxyaabo kuwa shirkiga sameeya ama aaminsani ay daliil uga dhigeen khilaafka ay khilaafeen tawxiidkii xaqa ahaa ma yajcalu ahlu lishraaki daliila lahum calaa mukhaalafatihim almutacaliqa bitawxiid luluhiya khilaafkii ay khilaafeen ayay daliil u raadiyeen khilaafkii ay khilaafeen xaqa la xidhiidha tawxiid luluhiya ayay daliil u raadiyeen waxa ay daliilka uga dhigeen khilaafka ay xaqa khilaafeen fi tawxiid aluluhiya ayaa shubahaadka looga jeeda wayulabisuuna fihi alxaqa bilbail waxaasoo dadka xaq iyo baailka iskaga dheehayaan oo isaga ekeysiinayaan marka ciwaankii kusoo noqo labadii kelmadood isugey kashu shubahaat macnuhu muxuu noqonayaa idhaaru zayfi xujaji lmunaafixiina can ishirki macnaha ciwaanku saasuu noqonaya idhaaru zayfi xujaji munaafiqiina an almunaafixiina can ishirk waa in la muujiyo baadilnimada iyo wax jiroo asalla inaanay ahayn waxay daliil ka dhigteen kuwa shirkiga difaacaya towxiidkana waxa weeyaan weerar ku ah ciwaanka inta looga jeeda waa intaas kitaabkan waa kitaab kooban laakiin nafcigiisu aada iyo aada ugu weyn yahay oo dhowr iyo toban shuba ayuu ku sheegay musanifku raxima llahu tacaala iyo jawaabahooda shubahaadkana laba jawaabood iyo ka badan buu inta badan musanifku raxima llahu tacala uu kaga jawaabaya waxaanuu kaga jawaabayaa shubahaadka binaqli walcaqli buu kaga jawaabaya labadaba kitaabkan aad bay u necab yihiin acdaau tawxiid walmunaafiquuna can ishirk walihada mid iyaga kamida oo la idhaahdo waxa weeyaan almaliki risaalu qoray uu yihi waxaan ku naqdinayaa ku burinayaan ku jebinayaa kitaabkan kashu shubahaad waxyaabaha markaa uu sheegayna aada iyo aad baad ugu qoslaysaa ee uu ka dhigayo waxa weeyaan khaladaad uu maxamed ibnu cabdiwahaab galay fii kitaabihi kashu shubahaad awliyaa llahi almuwaxiduunna aada bay kitaabkan ay ugu intifaaceen oo waxa uu noqday mid ka hor istaaga oo ka jabiya shubahaadka mushrikiinta mutaahiriinta ay kusoo arooriyeen tawxiidka iyo adl adiladiisa aada bay culimadu kitaabkan ay u ammaaneen sheekh sulaymaan baa ammaanay waliba gabi buu ku ammaanay wakadalika sheekh maxamed ibraahim asinaani wakadalika sheekh cabdilaiif ibn cabdiraxman ibn xasan wuxuu yihi waqad takalama sheikhuna fi kitaabihi kashubahaat calى akariha faraajicu in shita fainahu mufiidu maca ikhtisaarihi walataafati xajmi waa kitaab aada u faa'iido badan isagoo kitaab kooban xajmigiisuna uu yaryahay kadalika sheekh sulaymaan ibnu saxmaan fi diya shaariq wuxuu ku uhi sanafa sheikhu raximah llah kan shubahat wadakara aladilata min alkitaabi wasunati calaa buطlaani ma awradahu acdaa llahi warasuulihi min ashubahaat faadxada xujajahu wabayana tafaahatihim kana kitaaba cadiima nafci calى صغri xajmi jaliil اlqadr inqamca bihi acdaء اllah waاntafaca bihi awliyaء اllah fasaara calama yqtadi bihi اlmuwaxiduun wasalsabiila yariduhu اlmuhtaduun wamin kawharihi yashrabuun wabihi calى acdaء اllahi yasuuluun flilahi ma anfacahu min kitaab wma awdacahu min khiaab lakin lama kana da qalbin saliimi lakin liman kana da qalbin saliimin wacaqlin raajixin mustaqim sheekh ibn cuthaymiinna culimada kitabka sharaxday uu ka mid yahay isna wuxu uhi awrada fi lmualifu bidca casharata shubha liahli shirk waajaaba canha biaxsan ijaaba mudaci mudacamata bidaliil jawaabo kuwi wanaagsanaa buu ku jawaabay daliilo u ku ayidi maca suhuulati lmacna wuduuxi lcibaara waxay kamid taasi weyzaadka musanifaadka musanafaadka sheekh in macaanahoodu ah in la fahmo ay u sahlan tahay cibaarada iyo weedhaha iyo alfaadu isticmaaleen ay yihiin kuwa sahlan waxaynu yar ka tilmaamaynaa si la ysaga ilaaliyo ma ladii yusabibu rawaaja shubahaat maxaa sababa shubahaadku iyagoo ah baadil haddana inay suuq yeeshaan saameynna dadka qaarkood ay ku yeeshaan oo baadilkii xaq inuu yahay ay ka dhaadhiciyaan ama xaqii inuu baadil yahay inay eh, ugu suureeyaan oo qofkii xaqii uu ka tago baatila u raaco waxaa kow ka ah baynu odhan karnaa aljahlu bilxaq qofka oon xaqii garanayn oo aqoontiisu iyo macrifadiisu ay kooban tahay walihaadaba sheekhu wuxuu sheegi doonaa saynu arki doonno inay waajib ku tahay qofka muwaxidkaahi an yatasalaxa biamreyn inuu laba arrimood isku hubeeyo labada arrimood uu iskaga difaacayo shubahaadka ahlulbaailka arrinta koowaad waa cilmi inuu macaarifo xaqa u yeesho arrinka labaadna waxa weeye inuu iska ilaaliyo cujbiga iyo isubogista oo ilaahay an yatawakal cal allah yastaciina bih inuu ilaahay tala saarto rabbi subxana watacaala u kaalmaysto arrinka labaad waa taxliyatuha bishayin min alxaq inay shubahu dadka dhexdooda macno iyo qiimo ay ku yeeshaan xaqa ay ka lumiyaan waxaa sababa taxliyatuha bishayin min alxaq in shay xaqa lagu qurxiyo waayo sida uu sheegay sheikh lislaam ibnu taymiya horna waynuga soo naqilnay nufuusta ilaahay wuxuu ku beeray oo jabalaha allahu calayha anlaa taqbala baila maxbal baail barax tiran inaanay aqbalin walihaada ahlulbaailku baadilkoodu si uu u socdo suuq u yeesho wax xaqa ayay raacina walihada daaifo kasta waxaad ka heleysaa wax xaq ah ayaad ka helaysaa xaqa agtooda yaalla ay qabaan ama ay aaminsan yihin ama ay ku camal falayaan baana dad badan u sababa baadilkooda inay aqbalaan waxaad arkeysaa kuwa firqo dhan oo caqaa'id baatila aaminsan oo bidac iyo muxdathaad diin ka dhigatay xaq agtooda yaallo ku saabsan fadaail alacmaal iyo xagga aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan iyo intaa ku dagmaya oo baadilkoodu inay aqbalaan taasi ay u sababayso markaa qofka muslimkaahi shayga baatilka ah inta xaqa ah ee la raaciyo waa inaanay hodin bal waa inuu kala saafo ihahdo xaqaasi waa maqbuul walbaailu marduudun calaykum xaqa waa la aqbalaya baatilkana waa laydinku celinaya si uhi nabigu alayh isalaatu wasalaam man axdaa fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa raddun insaafkuna waa sidaas qabuul اxaq aladi cinda alaakhariin wa radd lbail aladi cindahum xaqa cid walba waa laga aqbalaya hadday sheegaan cid waloo xaq markaa samaysa ama ku camal fashaan wax wanaagsan ayay sameeyeen xaqa ay samaynayaan ama ay aaminsan yihiin lala dagaalami maayo waayo waaba xaqii de xaq see loola dagaalamaya baailka ayaa la radinaya waxa dadka qaarkood ay daco salafiya ka sheegaan weliba ay ku celceliyaan ay yidhahdaan waxay odhanayaan wax xaqaba agtooda ma yaal firaqa muslimiinta ee lunsan iyo axsaabta siyaasiga ee diiniga ah wax khayr ay qabteenna maba jiro taas waa kadab kadib sariix wey been cad weeyaan taas qofkan waaba muslim waabaa shahaadanaya soo ma alaysat shahaadatuhu lilahi bالtawxiid walinabiyihi birisala alaysat xaqa salaad buu tukanaya xaq miyaan ahayn bisha ramadaan buu soomay miyaan xaq ahayn waxaa raddigu ku wajahan yahay waa inta baadila agtiisa taalo xaqa uu haysto in la dhiirid geliyo mooyaane xaqa lama radinayo lamana inkirayo oo qofkii xaq uu ku sifaysan yahay lama odhanayo kuma sifaysan taasi waa mid baila wey arrinka saddexaad waa zakhrafatu zakhrafatu shubahaat wa ixsaanu sabkiha waa in shubhadii la qurxiyo had iyo jeeraalana shubha waxaa lagu qurxiyaa eh, bilcawaaif walxamaasaat ayaa lagu qurxiyaa iyo isticaafu quluub الnaas dadka quluubtooda in eh, la la la soo jiito amaba se cadf laga dalbo raxmad qofkani wuxuu gu loo calacalo dadka waxay sameynayaan malaag xaqii aanu hayna bay dafirayaan waxaanan ku sugnayn bay nagu sheegayaan markaas dadku odhanaya waa nimankan waa daalimiiniyo dadka xaqoodina waa dafirayaan waxaanay qabinna way u nisbeynayaan oo way u tiirinayaan maxamaa islaamkii bay ka hor imanayan nigoodan dhegeysanayo lahaa shaqada u badan ee ay qabtaan qolada salafiyada lagu sheegaa waa laba arrimood buuri camalkooda u badan bal idinku eeg oo shaqadeena u badani taa miyay tahay arrinka koowaad waxa weeyaan bu uhi inay jamacaadka dacawigaa la dagaalamaan arrinka labaadna waa maxay dadka mufakiriinta ee aqoonta diiniga iyo ta adduunyo labadaba kulmiyey ee gaalada fahmay kuwaana inay la dagaalamaan marka macnaheedu qofku mujarad inuu yahay qof cilmiga adduunyana yaqaan diintana yaqaan gaalada iyo sinahoodana fahmo muslimiinta uga digaya intaasaa lagula dagaalamaya bu kuleeyay arrintaasi xaqiiqa waaqiciya maya tahy in shaqada u badane salafiyiintu ay qabtaan ay tahay labadaa qodob alla markaase weliba ragga noocaasi insaaf iyo cadaaladii ay ka hadlayaan tawxiidkii dadka u dhigayeen me shirkigii ay ka digayeen me sunadii iyo itibaacii dadka ugu baaqayeen me manhaju salafki ay taqriirayeen me bidcadii dadka uga digayeen meeday fiqigii ay dhigayeen mee naxwihii ay dhigayeen mee maali koodii meel soo fadhiistaaba jamacaadku ka digaya iyo mufakiriinta muslimiinta shaqo kaloo ahyaaba ma jirto labadaa aan ahayn beentaa ka weyn weligiin maad aragtay kadib wey qofka xalaqaadka masaajidada salafiyiinta iyo jaamacaadka iyo madaarista iyo macaahidda fadhiistaana taas inay been tahay wuu garanaya bal hadii mid mufakir lagu sheegay ay ka digaan waxay uga digayaan maaha inuu yahay nin culuum adduunye bartay diinna bartay gaaladii sirahoodana fahmo muslimiinta uga digaya waxaa looga digaya inu caqiide xun leeyahy hadduu intaaba ku sifeysaya caqiidadiisu xun tahay ka war caqiidada xunmaani baatilkii radiya laynagu yidhi aanay ahayn iyo munkarkii layna yidhi waxa weeyaan reeba manhaj khariban hadduu ku socdo ka war khaariji uu yahay mufakirka sheegaysa kolley kuwa ujeeda sayid qutub iyo maxamed qutubiy baa kamid a manhaj lkhawaarij kutubtooda ku taqriiriyey iyo abaacun almawduudi iyo ayaa kamid a marka waxaa loo yaqaano shubahada in la qurxiyo oo ixsaanu sabkiha si fiican oo farshaxannimaana loo soo dhigaa inay suuq yeelato ayay sababta wa fii lqowli tazyiinu lilbaili walxaqu qad yactariihi suu tacbiir zukhruf alqowli gurura waa ka ilaahay subxana watacaala yihi waa hadal la qurxiye oo dadka lagu dagayo arrinka afraad waa tashwi tashwiihu lxaqi wa ahlihi shubhada in la aqbalo xasaaba in xaqii iyo ahlulxaqi la suura xumeeyo oo la dacaayadeeyo oo been iyo waxyaabo aan jirin laga sheego markaa taasi waxay ka dhigan tahay madaafiicda marka hore lagu garaac ciidanka marka cilmiga militariga laga hadlayo ciidanka intaan la weerarayn infantariga aan la gelin madaafiic baa lala dhacaa madaafiicdaansi waxa way jilcinaysaa gabaadhida qaar bay ka gubaysaa irbaak bay ku ridaysaa iyo in kala yaac kadib baa infantariga la gelina laodhanaya iska qabta marka xaqa iyo ehelkiisa in la dacaayadeeyo la suura xumeeya madaafiicdaasi ka dhiganta kadibna ciidankii infantariga shubahaadkii <laughs> oo meeshii dee madaaficdu ay u banaysay ayaa la gelinaya arinka shanaadna waa makaanatu saaxibihaa wa qadruhu bayna annaas waa qofkan shubhada sheegaya inuu yahay qof dadka dhexdooda magac ku leh tusaale hadda waa nin caalimo dadku cilmi ay ku yaqaaniin ama waa nin waxa weeyaan daaca siituhu fi liclaam waa nin aada loo yaqaano warbaahinta aada u galay ninkaasaa shubhada sheegaya dadka badankooduna waxba iskama shaandheeyaan wuxuu hebel sheegaaba waxay odhanayaan waa ruuxa aakhirooda ay ku seegaana waa taas manhajka sharciga waa maxay fi muwaajahati shubahaat marka shubahaadka kahortagooda laga hadlaayo waxaan leenahay dadku waa qaybo dadka shubahaadka kusoo aroorayaan qeybta koobaad waa alcawaam wlmubtadiuuna min alabati اlcilm waa dadka caamada ah sadar baan akrinaya diin iyo shareeca an dhiganba iyo kuwa cilmiga shareecada barta ee bilowga ku ah labadaas nooc ciddada ka mid ah laba xaaladood bay leeyihin xaaladda koowaad waa xaalat lcaafiya wey inaanay shubhada maqalba shubhadaasi aanay kuba soo aroorinba waxaa waajib ku ah hajruhaa walicraadu canha shubhadaa inay ka fogaadaan oo culimada taladooda ay maqlaanoo culimada ahlusunuu cidda ay ku idhaahdaan waan ha dhegeysanina waa asxaabu shubahaad waa inay ka fogaadaan cidda ay arkaan inay shubha sheeg sheegayaanna waa inaanay dhegahooda u furin quluubtoodana aanay u sallixin waa inay ka durkaan ilahay baa yihi warujza fahjur wakadalika nabigu wuxu yihi almuhaajiru man haajira ma naha allahu canhu shubahaadku wuxuu ilaahay reebay miyaanay kamid ahayn muhaajirka dhabtahayna wuxuu ilaahay reebay qofka ka fogaado wey rasuulkuna alayh salaatu wasalaam bal ilahay wuxu uhi waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fii aayaatina faacrid can waa taas asxaabu shubahaadka markaad aragto ka jeeso oo ka fogo shubahooda dhegahooda ha u furin qalbigaagana ha u sallix xadiidka caaisha saxiixka ku jirana nebigu wuxuu yihi idaa ra'aytum aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruun markaad aragtaan kuwa mutashaabiha ah raacaya adiladii muxkamka ahayda waadixayd bay iska garamanayaan mutashaabihna way raacayaan waa kuwii ilaahay sheegay aayadda suuratu alcimraan ku jirta ee muxkamkiiyo mutashaabiha ka hadlaysa ilahay uu ku sheegay aladiina fii quluubihim zayqun yatabicuuna maa tashaabaha min marka iska ilaaliya ayuu hi rasuulku alayh isalatu wasalaam xaaladda labaad ee caamada iyo mubtadi'iintu ay leeyihiin waa xaalat libtilaa waa in lagu imtixaamo shubhadii shubhadii ay maqlaan maantana saasay u badantao dee shubahaadkii warbaahintaasaa lagu saydhinaya markaa qof walba gurigiisa ayay ugu tegaysaa inta badan maxaa la gudban marka an yaqwa walaa yadcuf wayahbuta walaa yasqut waa inaanu shubhada u daciifin oo aanu u liicin waa inuu sugnaado oo aanu simbiriraxan oo qofku caamiba ha noqde ama aalib cilm mubtadiaba ah ha noqdee waa in wuxuu xaq u aaminsanaa uu ku dheganaado oo shubha awgeed aan uga tegin qodobka koowaad waa kaas in la gudbo qodobka labaadna waa in yalja ila allah ilahay baa hanuunka bixiya hanuunkana dadka ku suga soo ma inuu ilaahay ku eh, irkado xaggiisa u irkado oo rabbi uu weydiisto inuu xaqa ku sugo wixii la isku sida xaqa u waafajiyo qul in اllaha yudilu man yashaa wayahdi ilayhi man yuniib wاlinaabatu ilى اllah wsabab lilhidaaya arrinka saddexaad waa tarku nashriha wa xikaayatiha lilaakariin waa khalad maan dadka badankood waxay sameeyaan wuxuu arkaya qof wax baadila ku hadlaya meel walba xarle iyo farlo meel walba uu ka ridaya kalkalta ayuu ka tuuraya markaasaa isaga laftiisa uu qeyb ka noqonaya faafintii shubhada dalabatulcilmigii buu soo dhex dhigayaa shubha aanay maqalba wahada laa yajuus adigu lafahaaga siaad uga badbaadin lahayd ku dadaal dadka kale muslimiintaana ha gaadhsiinin oo ha u sheeg sheegi warkeeda shubhada waxaa kaloo la gudboon addahaabu ila alaiba alaban lilcilaaj waa inuu dhakhaatiirta u tago iminkaa dad xanuun dareenta xaggaad qabata dhakhaatiirtaad u tagtaa soo maaha si ay kuu baadhaan oo xanuunkaaga ay u gartaan oo ay kuu daweeyaan shubahaadku waa marad iyo xanuun qalbiga ku dhaca xanuunkaasina aiba ayuu leeyahy aibadiisuna waa culimada almutamasikiina bilkitaabi waالsuna wa bimanhaji salafi اlumma waana sida ilahay amarka uu ku bixiyey rabbi subxana wa tacaala wuxuu yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun tusaalayaalna waynagii sheegnay wixii ishkaal gala haddii ahlucilmiga loola noqdo sida looga dawoobayo ishkaalaadka iyo shubahaadkaas arrinka u dambeeya waa tamasuk bilmuxkam wa radd lmutashaabihi ilayh in qofku adilada cadcad u ku dhego sida shirkigu inuu xun yahay inuu ilaahay naftiisa ka hufuu ka nasahay shirkigu inuu yahay khasaaistii ama xuquuqdii ilaahay oo cid kale la siiyo intaa muxkamka waa inuu ku dhego wax wixii mutashaabiha ee waadixu dilaala aan ahayne sidan iyo sidan baa u dhici kara aqbali karana waa inuu macnaha muxkamka u celiyo oo si muxkamka waafaqsan waa inuu ufasiro masladaasina waa masale muhima wa hada an yakuna jawaaban mujmalan lijamiici shubahaat inaad muxkamka ku dhegto daliilka waadixa ah fi lqur'aani wasunna wax allaale wixii mutashaabihana aada u fasirto si waafaqsan sida muxkamku uu tusiyey waa daliil aad kaga jawaabi karto shubha kastaba walihada sheekhu eh, wuxuu ku sheegay kitaabkan aynu ku arki doonaa shubahaadku inay leeyihiin jawaaban jawaabun mujmal wa jawaab mufasal jawaab mujmala waa jawaab guud oo yaslux an yakuna jawaaban likuli shubha shubha kasta jawaab u noqon karta iyo jawaab mufasal oo ah awaab jawaab oo yakusu hadihi shubha bicayniha jawaab shubhadan si gaara jawaab ugu ah yani shubhaadka kale aan jawaab aan unoqon ahayn ilaa wixii shubhadan dee wax la wadaaga mooyaane nooca labaadee dadka ukaalay kaasi waa caamigi iyo aalibu cilmigii sooma nooca labaad waa caalimka iyo aalibu cilmiga qawiga ah waajibkood waa maxay waa inay shubahaadka faydaan macanaa ay radiyaan oo baadilnimo dadka ay umuujiyaan maca muraacaati alxikmati fi dalik ilaahay baana in lala doodo oo shubahaadkooda la radiyo dadka albaailka kitaabkiisa ku sheegay oo yihi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilu bilati hiya axsan waxaa qodobkaa u dambeeya wajaadilu bilati hiya axsan wuxuu khuseeyaa dadka waxa weeyaan ahlulbailka ah ee mucaanidiina lilxaqa almujaadiliina lahu xaqa markaa diidan kasoo horjeeda ee dood ka horkeenaya ilahi wuxu uhi bilatii axsan waxaa kaloo ilahi uhi walaa tujaadilu ahla lkitaab ila bilatii axsan oo kitaabka in lala doodayo ilahay tilmaamay laakiin ay tahay la rabo inay doodoodu noqoto bilatii axsan waxaa kaloo ilaahay uu yihi wuxuu nebigu uhi alayh isalaatu wasalaam jaahid lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum mushrikiinta kula jihaada xoolihiina iyo nafihiina marka radd shubahaat wa kashfu zayfiha waa acdamu jihaad waa jihaadka ugu weyn weeye waana jihaadka ilahay kitaabkiisa ku sheegay uu yihi wajaahidhum bihi jihaada kabiira aayaddu waa makiya jihaadkii ahaa qitaalka iyo xarbiga markaa mashruuc mabuu ahaynba bihi damiirkuna qur-aanku u noqonay markaa qur-aanka kula jihaad oo shubahaadkooda iyo baadilkooda qur-aanka ku buri weyaan macnaheedu dalaa-il qur'aan alwaadixa ku muuji baadilnimada waxa ay ku sugan yihiin laakiin culimada iyo alabatulcilmigu markay shubahaadka radinayaan umuur baa la gudboon arrimaha waxaa kow ka ah taxaququ min wujuudi shubha shubhadanaad radinaysaa horta mid jirta oo waaqaca ka jirta inay tahay hubso haddii kale waxay noqonaysaa inaad adigu shubahaad samayso ama shubahaad meel fog ka jira intaad soo naqliso dadkaad ku dhex faafiso wahada laa yajuus kataxaqaq min wujuudi hadii shubha waktigaagan meeshan aad joogtay aad kaga hadlayso shubhadan horta ka jirta mise kama jirto arrinka labaadna waxa weeye sabqu ta'siili اlxaq marka shubhada la radinayo waa in xaqi horta in la ta'siiliyo dhidibada loo aaso oo dadka la baro oo loo sheegaa waa inay ka horeyso waayo shubhada iyo burinteeda iyo muujinta baadilnimada waxaa kula fahmi karaa xaqa shubhada lagu soo arooriyey qof garanaya xaqaasi qalbigiisa uu galay walihaada culimadu waxay idhahdaan marka almanhajiya fi ah, daraasati kutub alcaqiida ay ka hadlayaan kashfu shubahaadku waa inuu ka dambeeyo kitaab tawxiidka fi kitaab tawxiid taqriir tawxiidi wa tasiiluhu soo ma kitaab tawxiid shubahaad buu ka jawaabaya maya wuxuu taqriirinaya u sugayaa oo dhidabada u aasayaa tawxiid lcibaada oo uu sheegaya waxa weeyaan waajibnimadiisa iyo ahamiyadiisa fadaaishiisa guud iyo kuwa gaarkaaba macnihiisa iyo xaqiiqadiisa waxaa kasoo horjeeda oo shirkiga ah xumaantiisa iyo xaqiiqadiisa amilaya tusaalayaal buu kitaabu tawxiid ka bixinaya shirkiga akbarkiisa iyo asqarkiisa waxaa kaloo uu sheegayaa dalaa-il tawxiid waxyaabaa tawxiidka daliilka u ah ee qur-aanka iyo sunnaha kusoo arooray waxaa kaloo uu sheegaya waxa weeyaan iyadoo dalaa tawxiid oo baraahiin waadixa ay tahay waxaa sababay wuquuc wuqu maa sabab wuquuci kaiiri min annaas fi shirk sida waxa weya alguluw fi الصaalixiin iyo cibaadat الlahi cinda quburi الصaalixiin iyo alguluw fi quburi الصaalixiin iyo waxyaaba la halmaala waxaa kaloo u daraaicdii shirkiga waxaa kaloo uu sheegaya waxyaabo iyaguna daraa'ic shirkiga u ah oo sababtay dariico shirkiga ugu tahayna ay tahay anaha munaafiya liasli tacdiim illahi aw kamaalih oo haddee abwaabtii kitaabka u dambeysay walihaada waa inuu isagu ka horeeyo kan shubhaadka haddaad meel tagtaad dhigista caqiida tawxiid ulcibaada aad ka bilowdo kan shubahaad ka hor dad aan tawxiid ulcibaada baanaad udhigin kan shubahaad aad ku bilowdo dee shubahaadkaasi inay quluubtooda galaan baa dhici karto hadhown aad ka saari kari weyn ila wax ka horeeyey ma jiro hadalkii aynu akriyeynay ee ibnulqayimna maxaa ku ay shubhadu ku soo haddii uu cilmi muxaqaqi uu ku jiro in shubahadu inta badan aanay saameyn ku yeelan waa dhici karta qofka isagoo cilmi le inay shubahaadku tafiiriyaan maaha inuu shubahada iyo baadilnimadeeda garan waayo lakin waxyaaba kalaa sababay sida macaasi uu ku jiro kale inuu ilaahay subxana watacala uu ku ciqaabay oo ay sababtay inay shubahadu qalbigiisa gasho xaqi waxa weeyaan uu ka lumo sida la yihi falama zaaquu azaaqa allahu quluuba marka taa iska ilaali ayib laakiin hadduu qalbigii cilmi ka maran yahay shubahaadku way saameynayaan way raadeynayaan markiiba awalu wahla waa keli ibnulqayim marka u horeysa shubahada uu maqlo qalbigii cilmiga ka madhnaa shubahadaasi way gelaysaa way saameynaysaa marka maxaynu nihi sabqu tasiili اlxaq xaqa iyo taqriirintiisa iyo dhibiwaasidiisu waa inay horeyso arrinka saddexaad an yakuuna araaddu lishubahaati alkaashifu lahaa mutaahilan lidalik qofkan shubahaadka radinaye inuu daha ka qaada doonaya waa inuu arrinta ehel u yahay xagge waa inuu ehel uga yahay min xayu almacrifa xagga aqoonta oo shubahaada aanad radinteeda aqoon ulahayn ha isku qaadin haddii kale waxaad bixinaysaa jawaabo aan sax ahayn xaqii baanaad markaa jebinaysaa arrinka labaadna waxa weeye ehel uu ugu noqonayaa waa an yakuuna miman acaa acطaahu llahu lbayaan waa inuu yahay qof xaqii caddayn kara oo carab uu ku caddeeyo ilaahay uu siiyey baadilkana xumaantiisa iyo foolxumadiisa muujin kara hadduu yahay qof aanu ilaahay sifadaasi u yeelin cidda ilaahay u yeelay waa inuu daayo ila haddii kale fasaaxa la-aantiis iyo aftahamadii oo ka maqani waxay sababaysaa inuu xaqii jabiyo oo baailka u jabiyo wa fii zukrufi اlqowli tasyiinu lilbaili qofku hadduu yahay qof markaa aftahana baatilku dadka u qurxinaya waa ka nebigu uhi alayh salatu salaam sidaynu kusoo aragnay kitaab tawxiid ina min albayaani la sixran yani wax quluubta bedelo oo dhinacay usocotoma dhinac kale u jeediya ayaa aftahamada kamida ama aftahamadu ay tahayba wlxaqu qad yactarii suu tacbiir buri shaacirkaas waxaa dhacda qofki isagoo xaq sheegaya siduu u cabiraya iyo siduu u dhigaya dee inay inay xaqii mushkilada ay ku noqoto walihaada ufiirsan nabiy llaahi muusa ilahi subxana wa tacala muxuu weydiistay inuu ilaahay ku taageero walaalkii haaruun haaruun muxuu u doonayey sababto waa ah maxay cilalka uu sheegay maxaa ka mid a ah? huwa afsaxu minii lisaanan waayo isaga iga aftahamo badan buu ihi waxa kaloo ilaahay uu sheegay inuu ilaahay ka baryay nabiy llaahi muusa inuu carabkiisa guntinta ka furo waxlin cuqdata min lisaani yafqahu qawli oo ilaahay bayaan iyo fasaaxa uu u yeelo marka haddaanu ilaahay bayaan iyo fasaaxo ku siin agnaannimadaada aqoon ba aada lahaantida xaqa ku jirin soo waadix maa taasina arrinka waxa weeyaan afraad waa an yakuuna raddu qawiyan radintu waa inay noqoto mid xoog badan wama aladii yuqawi radd radinta baadilka la radinaya maxaa quweeya alictimaad cala alwaxyi inaad waxyiga cuskato haddii kale dee hadalka kale in lagaga badiya oaba dhici kartaba ama adiga iyo khasmigaaga ad ku kala badin weydaan wajaahidhum bihi jihaada kabiira qur'aanka daliisho adoo tafsiirkiisa iyo macanihiisana garanaya oo ahlu tafsiir waxay yidhaahdeen oo aayaad kale ay ku fasireen laga soo bilaabo nebiga alayh isalatu salaam uma asaxaaba ilaa aima tafsiir laga soo gaadhana waa yna taqaan tira waa tansidanaa lagu fasiray tafsir aayaati quraaniyana kaiiru min waa mujmacu aleyh in badan oo kamida waa lagu ijmaacay shaykhuna maxamed aimaam maxamed bin abd lahi imaam abu nasr wuxuu leeyahy kitaab markaa weyn oo uu ka qoray ijmaacaadka markaa tafsiirka lagu soo naqilay kitaabkaasina aada iyo aad ayuu ayuu muhim waxa weeyaan u yahay marka dadka ahlu tawxiidka ah ee tawxiidka markay faafinayaan shirkigan ordinay cid hor istaagi kartaa ma jirto waxaan youtube ku arkaa niman salafiyiin oo reer sudan oo musamil faqiiri nin laydhaa iyo rag kaleoo saaxiibadiia ah. meel kastoo suufiyada ay isugu yimaadaan way ku jabiyaan min asraari dalikana waxaa ka mida ah inta aniga ii muuqatay wax kalaba kuma hadlaanba qur'aan qaala allahu tacaala qaala nabiyu sala allah alay wasalam saasay dhagaha ayay kaga jafaan kuwa mushrikiinta ah ilahay baa saayiri rasuulkaa saayiri waana sun nabigu ala hadi ariqat nabiy alayh isalaatu wasalaam mushrikiinta markuu la doodaya markay u yimaadaan maada kaana yafcal kaana yaqra calayhim alqur'aan falsafadii hadda lagu kala badin maayo qur'aanka aada u deliisho markaad shubahaadka aad radinayso iyo axaadiidta nabiga alayh isalatu wasalaam iyo fahamka iyo jamaacaadkii salafka arinka shanaad waa mulaaxadaة اlmaslaxati fi اlijmaali wالtafsiil shubhada si aad u radinaysaa markaad shubhada ka jawaabayso ma tafaasiil iyo faahfaahin badan baad gelaysaa mise si guud mara baad uga jawaabaysaa hada yarjicu ilى اmaslaxa arrintaasi maslaxada ayay unoqonaysaa horta marka koowaad waa inaad eegto cidda shubhadan ku weydiisay ama ay ku soo aroortay ee aada rabto inaad ka jabiso waayo hadday yihiin caamat الnaas ama mubtadi'iina min طalabaة اlcilm faالصawaabu huwa اlijmaal fi radd الshubha waa inaad si guud aada uga jawaabto waana طariiqaة الsheikh fi hada اkitaab kitaabkan wuxuu u qoray dadka oo dhan umuu qorin culimada iyo طalabaة cilmiga aqwiyaaga oo qura oo shubahaadkan wuxuu ka markaa jabinayey cumuum الnaas waayo haddii ay yihiin dadka shubhada ay kusoo aroortay ad doonaysa inaad ka jabiso culimo ama alabatu cilmi aqwiyaa fatafsiilu afdal guud mar waxba tari maayo inaad tiraan waxaas waa bail waayo waxaayo waxaasa u delo inta aad ku dhaafto waa inad tihaan waa bail shubhadaasi wاdaliil alى bطlaaniha min wujuh alwجه اأwl kada alwجه الثاني kada alwجه الثالث kada wakadalika shubahada cidaad kala hadlaysaa hadday yihiin asxaabu shubahaadka laftoodii kuwii shubahaadkan sameeyey ama shubahaadkan faafinayey ee daliishanayey tafsiilka ayay maslaxaddu ay ku jirtaa markaana ayib arinka lixaada u dambeeya almanhaj sharci fi muwaajahat shubahaat ku saabsan wa cadamu taakhiiri raddi calayha an yakuuna raddu caqiba iraadiha suurtagal maaha in la idhaahdo shubhadii naqdi bay noqonaysaa jawaabtiina nasiya ay noqonaysaa marka shubhadu ay soo aroortaba waa in la jebiyo haddii kale de waxaa dhacaysa in iyadoo quluubtii dadka gashay oo tamakunto ka buuxsatay inaad tidhaahdo goor aanad ka saari karin inaad tidhaahdo waan ka jawaabaya qur-aanka kariimkaa dariiqadiisuna waa sidaa <clears throat> marka mushrikiintu shubhada soo arooriyaan markaaba qur-aanku waa ka jawaabi jira jawaabta dibi looma dhigi jira walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira aayaddaasi laba arrimoodba daliil bay u tahay ama dhowr arrimood arrinka koobaad waxa weeye raddu shubahaat shubahaadka in la radiyo walaa yatuunaka bimaal waa shubha ila ji'naaka bilxaq axsana tafsiira sidaas ayaana shubhadii lagu radiyey arrinka labaad waa raddu shubahaat bilwaxy shubahaadka diinta lagu soo aroorinayo in waxyiga lagu radiyo taasaa waxa weeyaan axsanu jawaab jawaabta u wanaagsan waa taas wey marka nabiguna alayh isalaatu wasalaam shubahaat mushrikiin dib uma waayo waxaynu u gelaynaa aqsaamu masaa'il kitaab masaa'ilka kitaabka iyo qaybaha ay leeyihiin musanifku kitaabkan wuxuu u qeybiyey masaa'ilkiisa ilaa qismeyni wa khaatima laba qaybood iyo khaatimo yacanaa gebagabo arrinuu ku gebagabeeyey alqismu lawal waa atamhiid haddaad doontana muqadimo ku magacaabo qeybta koowaade kitaabka waxaynu odhan karnaa waa hordhac iyo gogol dhig uu musanifku gogol dhig uga dhigay iyo hordhac shubahaadkii mushrikiinta iyo ka jawaabistooda tamhiidka iyo muqadimada sheekhu wuxuu ku sheegay qawaacid wa masaa'ila muhima qaacidooyin iyo masaa'il aada iyo aada u muhima oo qofka ku caawinaya <clears throat> calaa fahmi xaqiiqati tawxiid inuu xaqiiqada tawxiid ka fahmo waa fahmi xaqiiqati shirk inuu fahmo macrifati nawci macrifati xaali mushrikiin alawaliin mushrikiintii hore iyo xaalkooda inuu garto ilahay maxay ka aaminsanaayeen shirkigoodu noocma ayuu ahaa alxaamilu lahum cala shirki muxuu ahaa waxaa shirkiga markaa ku kalifayey muxuu ahaa si loo garto shirku lmutaahiriin min min jinsi shirki lwaliin ba mise waa mubaayin lahu shirkiga kuwaa kuwan dambe ay sameynayaan ma kuwii hore shirkigoodu la jinsiya la noci mise uu ka duwan yahi kadalika muqadimada iyo tamhiidka waxaa ku jira tanbih liahli الsunati calى ana liahli اlbidaci culuuma washubahaat wuxuu sheeku ku baraarujiyey ahlu sunaha inaanay isdhigan oo ay ogaadaan ahlu bailki ahlulbidacu inay culuum leeyihin ha u qaadan jamiicu khusuumi ahli اlxaq inay juhaali yihiin fihim culamaa waxay leeyihiin saas oo kale shubahaat marka fayanbaqi اlisticdaad lidalik waa in cilmigooda ay sida khaldan u isticmaalayaan iyo shubahaadkoodaas waa inaad u diyaar garowdo oo aada u hub urursato waxaa markaa loogu hub urursanaya ama loogu diyaar garoobayana laba arrimood ba ku sheegay macrifat اlxaq iyo atawakul calى اllahi subxana wa tacaala wاlisticaanaةu bih wa tafwiid اlamri ilayh inaad xaqii aqoon u yeelato iyo inaad noqoto qof ilaahay tala saarnayo kaalmo weydiisanayo arrinkiisa ilahay u dhiibanaya oo aqoontiisa iyo awooddiisa iyo xeeladiisa iyo aftahmadiisa iyo waxa aan isku hadlayn arrimaha noocaasa garashadoodu waxay qofka daalibulcilmigaa ku caawineysaa arrimaha muqadimada ku sheegay waxay ku caawineysaa waxa weeyaan inuu garto xaqiiqada tawxiidka ilaahayna amray iyo xaqiiqada shirkiga ilaahay subxaana wa tacaalaa uu inooga digay waxaa jira iyaguna dhowr arrimood oo ahlucilmigu ay sheegeen oo qofka aalibulcilmiga ah lagama maarmaan u ah marka abwaabtan waxa weeyaan uu ka hadlayo tuciinu aalib alcilmi calaa macrifati tawxiid اlcibaada wa naqdi ma urida caleyh min ashubahaat shanta arrimood way noogu iman doonaan muqadimada badankooda arrinka koowaad waa macrifatu xaqiiqati اtawxiid aladi bacaa allahu bihi rusul macrifatu matniga kuma tahal macrifatu xaqiiqa tawxiid aladi bacaa allahu bihi rusul waa inaad garanayso tawxiidku waa maxay luqada carbeed ereygan tawxiid macnaha uu ku leeyay waa maxay mar labaadka waa inaad garato muraad allahi warasuuli bالtawxiid aladi umirna bihi fi اlkitaabi waالsuna tawxiidkan ilahay ina amray ilahay muxuu uga jeedaa tawxiidka ma an nactaqida rububiyatahu faqad ba inaynu ictiqaadno inuu ilahay kelidii rabbi yahay o an nactaqida fihi lkamaal inuu kelidii ilahay kaamil yahay inaynu aamino mise waa intaa in ka badan tawxiid اlcibaada intaa maba aha ee waa an nactaqida ana اllaha subxaana wataعala mustaxiq waxdahu lilcibaada wa an natabara'a min cibaadati man siwaa inaynu ictiqaadno inuu ilaahay cibaado la gaariyay cid kale caabudistoodan ilah inaynu caabudno cid kale caabudistoodana inaynu ka beri noqono marka waa qodob muhima ah kaas qodobkaa muraajacan idin dirayaa kitaab tawxiidkii aynu soo dhiganay dib ugu noqda darsiga soo socdaan idin weydiin doona insha allah tawxiidku waa maxay luqatan aqsaamta tawxiidka iyo maxaa u daliila xaqiiqat tawxiid sharciya waa maxay maxay shareecadu tawxiid ay u taqaanaa oo qodob aad iyo aada u muhim ahlu sunna maxay tawxiid u yaqaanaan ahlulkalaamku maxay tawxiid u yaqaanaan masaaishaa iska soo akriya darsiga berri insha allahu tacala su ahaan ayaan idiin weydiin doonaa min baab muraajaca arrinka labaad waa macrifatu xaqiiqati shirk xaqiiqada shirkiga inaad garato markaasun baad garan kartaa tawxiidka ilahay ku amre waa maxay shirkiga ilahay kuu diidayna waa maxaa luqada carbeed ay shirki u taqaanaa carabi maxay shirki u yaqaaneen ma xaqiiqatu shirki sharciya waa maxay shareecadu maxay shirki u taqaanaa ma ictiqaad الrububiyati wاlkamaali fi gayr illah istiqla alictiqaad fi gayr اllahi alistiqlaal bالnafc wالdur ma in ilahay cid aana in laga aaminaa inuu la gaar yahay waxtarka iyo waxyeelada iyo taiirka iyo saameynta mise waa sidaa ka duwan sidaasi ka duwan oo shirkigu waa jaclu shay min khasaais illaahi waxuquuqihi ligayrihi adoo sheegaya isla markaa adilada macnaha noocaasa tusinaysa ahlu suna maxay ka aaminsan yihin xaqiiqda shirkiga ahlu kalaamku maxay shirki u yaqaanaan kullu hadi waa masaa'il muhima qodobka saddexaad waa macrifatu xaali lmushrikiin aladiina bucita fiihim rasuul اllah in mushrikiintii waktigii nebiga joogay xaalkooda in aada garataa waa min acdami ma yuciinuka calى fahmi الtawxiid wa naqdi shubahaat اlmushrikiin waayo dee nusuustu waxay ka hadlaysay jinsiga shirkiga iyagu ay ku sugnaayeen ayay ka hadlaysay marka haddaad u qaadato ana shirkahum kana fi rububiya waxay noqonaysaa ah, shirkigan fi lcibaada galay ee mutaahiriintu ay samaynayaan inaanad u qaadan inuu shirki yahay mar haddii aanay ah, rabbinimo ka aaminsanayn cid aan ilahay subxana watacala aan ahayn lakin haddaad fahamsan tahay shirkigoodu fi اlasli inuu ahaa fi lcibaada isla markaana ay ahaayeen muqiruuna lirububiyat اllahi subxana wa tacala muminuuna biwujuud اllah muqiruuna birububiyat اllah waa oo shirkigooduna wahaa fi lcibaada waxaa kuu soo baxaysa maa caleyh lmutaakhiruun inuu yahay shirkigii ilahi iyo rasuulkiisu ay diideen waa qodob muhima ah. walihaada ayuu sheekhu masalada aada ugu celceliyay qawaacid arbaca waynu kuso aragnay kan shubahaadkana wuu kusoo celin doonaa masaa'ilka laftooda nimanka shirkiga u dooda ee gaar ahaan casrigan joogaana halkaas ayay usha oo waxa ay ku doodayaan shirku lmushrikiin alawaliin inuu ahaa fi rububiya marka qofka towxiid rububiya uu saxan yahay laa yactaqid rububiya fi gayr illah hadduu ilaahay cid aan ahayn baryo fi ayi shay ama cidaan aan ilahayn u gowraco shirki maaha doodood waa taas marka waa qodob aad iyo aad u muhima ah, qodobkaas arrinka afraad soo maaha mise waa shanaad ya arrinka afraad wey arinka afraad waa macrifatu macna اcibaada cibaado macnaheed waa maxay alcibaada fi lugat اlcarab waa maxay ma macna اlcibaada fi nusuus ahlu suna maxay cibaado u yaqaanaan waay madaaru shirki wاtawxiid waa cala اlcibaada shirkiga iyo tawxiidku waxa udhexaado ay ku wareegayaan cibaadada oo cibaadadu waa ta haddii ilaahay loo khaalis yeelana tawxiid noqonaysa haddii ilaahay loo shariik yeelana shirki noqonaysa marka haddaanad fahmin cibaadada waa maxay tawxiidna ma fahmi kartid shirkina ma fahmi kartid marka macrifatu macna alcibaada arrinka shanaada u dambeeya macrifatu lfarqi bayna alrububiyati wاluluhiya waa inaad fahamto farqiga udhaxeeya rabbinimo iyo ilaahnimo oo almulabisuuna calى الnaas almunaafixuuna can الshirk waxay leyihin waa isku mid waa mutaradifaan rububiya uluhiya waa mutaradifaan ba ayay leeyihin oo alrab iyo alilah waa isku macno waxaan filaya inaynu si fiican ugaga hadalay oo weliba kooban kitaab tawxiidka markii aynu maraynay tafsir الtawxiid baabu tafsir الtawxiid wamacanaa macanaa shahaadati an laa ilaha ila اllah waxaynu ka hadalnay macna ilah fi lugati اlcarab iyo fi nusuus iyo fi kalaam ilaima iyo mutakalimiintu waxay u yaqaanaan ilah waxay u yaqaanaan inay ilah u yaqaanaan alkhaaliq alqaadir cala اlاkhtirac amba alkaamil iyo waxyaabaha la halmaala taana ay ka dhalatay inay yidhahdeen qofku mar hadduu intaa sugo dee khalaas waa waa qof muwaxida wey walow shirki camaliya ha sameeyo ilahay cid aanayn ha baryo markay beladu shirkiga noqonaysay <clears throat> ama waxa weeyaan ha u gawraco markuu gawracu shirkiga noqonayay marka waa masale muhima masalada noocaasi ahayna alrabu iyo alilaah inay fi asli luga kala macno yihiin lakin ay dhacdo in fi nusuus midkood ka kale meeshiisa lagu isticmaalo lakin asal ahaan inay kala macno duwan yihin alrabu iyo alilah marka shantaa qodob waa muhim macrifatu xaqiiqa tawxiid macrifatu xaqiiqat shirk iyo macrifatu xaal mushrikiin iyo macrifatu macna alcibaada iyo macrifatu alfarq bayna alrabi walilah so waadix maaha shantaas ayaa asal u ah tawxiid alcibaada iyo fahamkiisa iyo ka jawaabista shubahaadka baabkan waxa weeyaan lagu soo arooriy markaa shantaa waa inaad tarkiisiso ayib musanifku raxima llahu tacaala tamhiidka iyo muqadimada masaa'il buu ku sheegay masalada koobaad wa ana allaha arsala rusula litaxqiiqi tawxiid اlcibaada ujeeddada ilahay rususha usoo diray inay ahayd inay tawxiid اlcibaada dadka gaadhsiiyaan shirkigana ay uga digaan iyo tawxiid اlcibaada inuu yahay ifraad اllahi bاlcibaada walbara'atu min cibaadati gayri in ilahay cibaadada loo gaar yeelo cid kalo kastoo kaloo la caabudayana in laga bari noqdo caabudistooda waa kadi iclam raximaka allah ana tawxiida wa ifraad اllahi subxana wa tacala bاlcibaada wahuwa diin rusul aladi arsalahum allahu bihi ila cibaadih masalada koowaad waa masaladaas tawxiidka iyo tacriifkiisa insha allah waynu iman doonaa masalada labaad waa fi bayaani xaali mushrikiin waa xaalu mushrikiin iyo siduu ahaa oo xaalu ahli ljaahiliya in la fahmaa sidaynu sheegnay muhim bay u tahay garashada xaqiiqada shirkiga iyo xaqiiqada tawxiidka maxay ilaahay ka aaminsanaayeen shirkigoodu siduu ahaa shirkiga maxaa ku kalifayay hada yuciinu calaa fahmi xaqiiqati shirk aladi naha allahu canhu wtawxiid aladi amara allahu bihi xaal mushrikiin haddaba halkebaa masder u ah xaal mushrikiin sidaad xaal mushrikiin u garan kartaa awala kutubu taarikhi alcarab qabla islaam taari kutubta laga qoray taarikhdii carabtu lahayd islaamka horti laba kutubu tafsiir cinda dikri aayaati اtawxiidi washirk tusaalahaan markay fasireen mufasiriintu wamaa yuuminu akarhum billahi ila wahum mushrikuun arrin cajiiba bay sheegayaan oo la yaab leh oo shubaha ahlu shirkiga aada u burinaya laga soo bilaabo ibnu cabaas ilaa shinqiiti laga soo gaarho faman bacdo waxay sheegayaan anahu ijtamaca fi lmushrikiina iimaan wa shirku laakiin laba jigoo kala duwana waxay leeyihiin iimaanuhum wa iqraaruhum biana allah huwa alkhaaliq alraasiq almuxyi almumiit almalik almudabir lishu'uuni اlkhalq yacanaa iimaanka lagu sheegayo waa iimaanuhum biana allaha rabuhum subxana wa tacala inay asal ahaan sugayaan ilahay inuu rabbigood alkhaaliq almalik almudabir inuu yihi shirkuhumna fi lcibaad u ahaa saasay tasriixinayaan marka halkaa maxaad ka fahmaysaa kutub tafsir markay aayad tawxiid ka hadlayaan waxay sheegayaan xaalu mushrikiin siduu ahaa walain saaltahum layaquluna walain saaltahum ah, man khalaqa samaawaati walard layaquluna allah iyo aayaadka lamidka markay fasirayaan eeg xaalu mushrikiin iyo caqiidatahum fi llah iyo maada ka fi maada kana shirkuhum wa kayfa shirkuhum wama kana xaamilu lahum cala shirk aya halkaa ku caddaynaya ibnu jariir tafsiirkiisa aad bay ugu badantay masderka saddexaad waa kutubta aimada sida kutubu shekh islam ibn tamiya ibn lqayim iqtidaa siraat mustaqiim kitaabkiisa la iqtidaa siraat mustaqiim limukhaalafati asxaabi اljaxiim atawasul walwasiila kitaabkiisa alistigaatha ee macruufka kuwa araddu ah cala lbakri iyo kitaabkiisa araddu cala alakhnaa'i iyo kutubu aimati addacwa najdiya sida kutubu shekh islam maxamed cabdilwahaab iyo kutubu talaamidati waabnaa'i waaxfaadi muhim bay u tahay waa mutakhasisiin fi hada mawduuc xaal mushrikiin wuxu aha caqiidat mushrikiin fi lahi waxay mas'alada sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ku caddeeyey biqawaacid oo wuxuu ka farciyey mas'alada uu kitaabka muqadimada uga dhigay sideed qaacido ayuu ka farciyey oo matniga ku dhigay laakiin dee sidaan u qoray ee aanu tartiibiye kitaabka uguma dhigna marka taamul lagu sameeya ad qawaacidda kitaabka aad ka soo saari karta marka aanu tartiibtiisiinama raacin laakiin masaaishu waa masaa'il kitaabka ku taalla waxaan kusoo kordhiyey waa tartiibta weyi qaacidada koobaad asalkan waynu akrin doonaaye wa ana almushrikiina kaanuu muqiriina birububiyat illah walam yudkilhum dalika fi lislaam walam yukhrijuu min alkufr qaacidadii aan kusoo dhiganay qawaacid alarbac waana qaacida muhima waxaanay qaacidadaasi burinaysaa zacma lmushrikiina almutaahiriin an shirkahum kana fi rububiya sheegashaday sheegtaan mushrikiinta mutaahiriinta ahi shirku lmushrikiina alawaliin inuu ahaa fi rububiya waida salima alinsaanu min ashirki fi rububiyana inuu muwaxid iyo mushrik aan ahayn taasay burinaysaa oo iyaga oo ilaahay rabbinimadiisa qirsanaaba haddana mushrikiin lagu sheegay oo inay ilaahay rabbinimadiisa qirsanaayeen ay ku noqon muslimiin shirkigiina kagamay bixin qaacida labaad anahum kaanuu yacbuduuna allah inay ilaahay caabudi jireen ma qof aan ilaahay jiritaankiisa rumaysnayn baa caabuday mid rabbinimadiisa rumaysnayn baa caabuday abadan qaacida saddexaad huwa ah, hiya atawxiid aladi jaxada lmushrikuun wa tawxiid alcibaada tawxiidka diideen mu ahayn inuu ilaahay rabbinimadiisa waaxid ku yihi tawxiidka diideen muxuu ahaa asaalatan tawxiid اlcibaad oo iyagaaba tasriixinayaba ajacala alaalihata ilahan waaxidan ee almacbuudiina macbuuda waaxida qaacidada afraad alxamil mushrikiin alawaliina cala shirki lam yakun ictiqaad rububiyati fiih waxaa shirkiga ku kalifayey mushrikiintii hore muu ahayn waxaanay caabudayaan inuu rabbi yahay inay aaminsanaayeen ama sifaat rububiya mulaqan inay siinayeen wainamaa kaana muxuu waxaa shirkiga ku kalifayey alabu alabu اlqurba wa alabu shafaaca qur-aankaana taa caddeeyey iyagaaba afkooda ka sheegayaba ma nacbudum ila liyuqaribuuna ila lahi zulfa haulaai shufacaauna cinda allah وyعبduna min dun الlahi ma laa yضurm وla ynfعهm yquluna hؤlaءi شhufcاؤna عind الlah alا لlahi الdin الkhاlص الذina اtخذوا min duni أwliyاء ma nacbudهm إla liyuqaribuna ilى اllahi زulفى وma narىa maعaكم شhuفacاءكم الذina زacمتم أنhm فيkم شhuركاء قiyamahasaa lagu odhanay inay asnaamtooda shufacaa ku sheegayeen ayay taasi caddaynaysa oo ma aragno idin lama socdaan kuwaad lahayda waa noo shafeeco qaadayaana maya baa la leeyahy qaacidada shanaad almushrikuuna lam yacbuduu asnaama faqط mushrikiintu may caabudin asnaamun ashjaar iyo axjaar iyo jamaadaad bikhilaafi ma yaqul mushrikuuna mutaakhiruun waxay sidaad u simaysaan qof weli baryaya yatawasat bi ilى اllah isagoo doonaya inuu ilaahay gaadhsiiyo iyo man daca الshajara wاlxajar sidaad u simaysaan waxaa man aladi qaala lakum mushrikiintu waxay caabudi jireen ashjaar iyo axjaar bal kaanuu mutafariqiina fi macbuudaatihim faminhum man yacbud اlmalaaئika waminhum man yacbud اlanbiya والصalixiin waminhum yacbud الshamsa wاlqamr wاlkawaakib waminhum man yacbud الshajara wاlxajar walam yufariqhm rasuul الlah fi اlxukmi calayh rasuulku muu kala duwin kii malaga caabudayey kii dhagax caabudayey kii nebiga caabudayey kii geedka caabudayey dhammaantood wuxuu ku xukumay bilkufri washirk waqaatalahum jamiica qaacida xaggan kuso aragnay ya fi qawaacid alarbac kitaabkana way ku taalla qaacidada lixaad almushrikuuna alawaluun kanuu yacrifuuna ana macna laa ilaha ila اllah wاlmuraada biha ifraad اllahi bاlcibaada wاlkufru bima yucbad min duni illah mushrikiintii hore waxay si dhaba u garanayeen laa ilaha ila اllah macnaheeda kuwa islaam sheeganaya shahaadanayana macnaheeda ma yaqaanaan markaase hadhow intaasay dhaleeca ka dhigeen o dhan wahaabiyadu waxay idhaahdeen abujahal baa muslimiinta ka yaqaanay macna laa ilaha illa de muslimiinto dhan buu ka yaqaanay man idhaahno laakiin kuwa laa ilaha ila allah le haddana shirkiga samaynaya abujahal baa ka yaqaanay oo isagu wuxu uhi laa ilaha illa de shirkiga ay diideysaa buui waxaanay amreysaa inaan allah oo caabudo walihaada anuu laa ilaha illa aqbali maaye ilahayna waa caabudaya kuwo kaloo ilahay dhaweyan waan caabudaya iyaguna waxay leyin la ilaha illa waanu aqbalno waanu lena waan rumaysannahay haddana ilahay cid ahayn bay caabudaya marka mushrikiintii hore laa ilaha illa macnaheedu inuu sidaa yahay bay garanayeen yaa daliil keeni kara inuu macnaheedu sidaa yahay inay garanayeen inay sheegeen ba haye صaxiix nebigu muxuu ku yidhi maada qaal lahum nabiyu alay slat slam quluu laa ilaha illa soma tuflixu laa ilaha illadu nebigu u sheegay ugu yeedhayey siday u fahmeen inay tahay jaclu macbudaati macbuda waaxida walihada ha ajacala alaalihata ilahan waaxida ina hada la shay cujaab qaacida toddobaad macrifat taxqiiq tawxiid aladi bacatha allahu bi rusul min awalihim ila akhirihim wafahmi wafahmu nawci shirki lmushrikiin muqaaranu dalika bima asb alayhi nnaas min aljahl bidalik yufiid alcabd aladi wafaqahu llahu liltawxiid cilman wacamala faa'idatay inaad xaqiiqada tawxiidka garat iyo xaqiiqada shirkiga iyo shirkigii dadkii hore nooca u ahaa oo aada garab dhigto kuwa maanta jooga juhaal bitawxiid ah waxay ku faa'ideynaysaa laba faa'ido alfarxu bifadli illaahi wa raxmatih xayu mana calayka bاtawxiid wa anjaaka min ashirki inaad ku farxdo nicmada ilahay ku siiyey waa inuu ilaahay tawxiid kuugu nicmeeyey shirkina ilahay u kaa badbaadiyey iyo arrinka labaad oo alkhawfu min ashirk aladi waqaca fi shabaki kaiiru fii shibaaki kaiiru min annaas shirkigaa dad badan oo kaa caqli badan oo laga yaabo qaarkood inay kaa culum badan yihin ay ku dhaceen inaad lafahaaga ad uga baqato qaacidada sideeda u dambaysa waxay odhanaysaa shirku lawaliina akhafu min shirki lmutaakhiriin shirkiga kuwii hore yani isaga ka sahlana shirkiga kuwan dambe yani labada waa shirki laakin dee shirki wuu sii kala xuyi waa sii kala adegi soo ma si xun bay qaacidadan u fasiraan almunaafiuuna can shirk kuwa shirkiga difaaca maxay odhanayaan ina cabdulwahaab wuxuu yihi abujahl iyo abulahab ayaa ka diin wanaagsanaa kuwan quburiyiinta anaga diin ba ku sheegayna anagu abujahl iyo abulahab mushrik buu ahaabe ya sidaa yihi saa ma odhan sheek abujahl iyo abulahab ma diin saxa buu usugay sheeku uma sugin lakin mujarad wuxuu muqaarano ku sameeyey shirkiga abijahl iyo abilahab iyo kuwii la joogay iyo shirkiga kuwan dambe kuwan dambe u shirkigoodu sii daran yahay buuri wax cadoo taa tusinayana wuu keenay laba waji buu sheegay oo shirku wuxuu ahaa fi rakaa wayuwaxiduuna allaha biاdducaa fi shidda shirku lmutaahiriinna waa joogto fi rakhaa'i washidda waa isu furan yihi arinka labaad alawalu yushrikuuna maca allahi khalqan saalixiina aw jamaadaati ayr mukalafa kuwa hore waxay ilahay u shariik yeeleen khalqi saalixiin o ay ku dagmeen oo malaaig iyo ambiye iyo saalixiin iyo leh ayib ama jamaadaad aan dembi lahayn mutaakiriintu yushrikuuna maca allahi unaasan saalixiin mararka qaarkood wa min afsaq الnaas wa afjari masalada lafteeduna masaladii nagu soo martay alqawaacid arba labadaa qodob ayuu halkan sheekuu ku sheegay kuwo kalena waa jiraan oo meelo kale u ku sheegay waxaanaynu ku jamcinay sharaxa alqawaacid alarbac ayaanu ku jamcinay waxaana kamida ah anahum kaanuu yactiqiduuna ma hum caleyh mukhaalif lima jaat bihi rusul may sheeganayn waxaanay ku sugayihin oo shirki inuu waafaqsan yahay diinta ilaahay soo dejiyey may sheeganayn kuwaas waaba kuwa la murmayeyba dee kuwan mutaakhiriintiina shirkigii bay diinta ugu abtirinayaan oo inay shirki sameyn waxay ku darsan ilahay ku been abuurtaan oo shirkigii diinullahi ay ka dhigaan alawalun kanuu ma kanuu yactiqiduuna fi macbuudaatihim anaha tanfac wa bidaatiha may aaminsanayn waxaanay caabudayaan nafciga iyo duriga inuu la gaariy nafci duri inuu leeyahay way aaminsanaayeen laakiin calaa sabiili atawasut nafcigiisu inuu yahay inuu wasiilo u noqdo oo ilahay subxana wa tacala uu gaadhsiiyo laakiin inuu isagu la gaar yahay waxtarkiiyo waxyeelada may aaminsanayn iyo tasaruf fi lkown inay leeyihiin wasaaid bayna wa bayn allah un bay arkaya mutaakhiriintuna fi bacdi man yaqsidunahum annafca wاdur wayaddacuuna ana lahum tasarufun fi lkown aqtaabta iyo awtaadda iyo waxaas gaalibu shirki اlawaliin kana fi lcibaada macnaheedu shirkun fi rubiya laftiisu waa ka dhici jiray laakiin waxaa shirkigooda u badnaa shirk اcibaada mutaakhiriintuna yushrikuuna fi اlrubiyati waluluhiya labadaba marka sideeddaa qaaciido waxay farac ka yihiin mas'alada labaad ee ku saabsan fii bayaani xaal mushrikiin in xaal mushrikiin waxa weeyaan la caddeeyo taas ayay ayay ay farac ka yihiin sideeddaa qaacido insha allahu tacaala matnigana waynu beri baynu ka akri doonaa waynu dulmari dulmari doonaa wallahu subxana wa tacala aclam w sala allah ala nabiyina mxamedi wala alih w asxaabi ajmaciin